بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الألف الممدودة waxaan soo qaadanay ألف المqصورة waxaan soo sheegnay isimka الألف المqصورة ay ku jirto haddii ay tahay للتأنيiث فإنahaa تhبت raaبعة laakiin khaamisa fasaacidan haddii ay tahay fa innaha tuxdaf waa la jaraa saasaan dhaanay haddii sidoo kale aysan litaniif aysan ahayn khaamisa haddii ay noqoto fasaacidan fa innaha kadalika tuxdaf waa la jaraa waxaan qaadanaynaa hadda alalif almamduuda ayadu waa baaqi xamraa xumayraa sideedaa loo baaqi yeelaa xamraa xumayraa maxaa lagu ziyaadiyey yaa u taskiirkii baa waxay noqotay ثaaliثa xumayraa binyat الtaskiir aliftan iyo hamsadan marka waxba u dhimi maayaan xaqiiqa ahaanta hadda xumayraa waa fucaylaa laakiin aliftaas saas haddii laga dhaafo fucaylun soo noqon maayo kinatu tashiir marka waxba u dhimi maayan saas daraaddeed waa la iska daayaa oo aliftan iyo hamzadaani waxay la mid yihiin aliftii iyo nuuntii shalay aan soo maraynay ayay la mid yihiin kuwaas binyatu tashiir wax u dhimi maayaan soo maynaan dhihin kanna waa sidoo kale qaasicaa quwaysicaa maxaa la sameeyey aliftii haaniyada ahayd ayaa waaw loo rogay sida qaacidadu ay tahay ilaan daarib haddii la taskiirinaa maxaan dhahnay duwayrib waa in laga dhigo alifta haaniyada ah tuqlab waawan lindimaami maa qablaha aliftii qaasica marka waawbaa loo rogay lindimaami maa qablaha yaa taskiirkii ayaa kadib dhacday markaasu wuxuu noqday quwaysica qulibat ilalifu waawan liajli dami damaha ka horeeya darteed yaa taskiirkii baana kadib dhacday jaluula qaryatun fii faris waa tuulo ku taalla iiraan waa la laysku khilaafay horta wasankeedu waa facuulaa jaluulaa waa facuulaa see la yeelaa marka la taskiirinaa siibaweyhi asagu wuxuu qabaa facuulaa waawdeeda in la jaraa oo macnaheedu uu yahay waawda jaluulaa ku jirta waa la jaraa haddii la jaro marka yaa u taskiirkii baa booskeeda degay maxay noqonayaa markaas yaa julayla saasay noqone julayla isagu wuxuu leey waawdaa jare yaa u taskiirkaana booskeeda gelinaya bis marka waxay la noqon la mid noqonaa xumayraa laakiin mubarid wuxuu leeyay maya waawdan sabab loo jiro meesha ma taalo maxaa la samaynaa wuxuu leeyahay yaa u taskiirka markay ayada ka hormarto ayaa waawdaas yaa loo bedelaa qaacidadii aan dhowrma soo marnay awgeed labada ya-na waa laysku idqaamaa marka jaluula haddii la taskiirinaa waxaa la dhahaa huu leeyahay julayila ya-duna waa shidantaa ya-daas shidan xagee ka timid yaa taskiirkii iyo waawdii oo ya loo rogo labadii yaa laysku idqaamay siibawey wuxuu leeyahy julayla bixadfi lwaawi facuulaa waawdeeda ayadoo la jaraa almubarid wuxuu leeay julayila laa xadfa cindahu asagagtiisa wax la jaraa ma laha fatuqlabu lwaaw waawda facuulaa yaaan yaa loo rogaa wa tudqamu fi lyaa'i yaada yaa u lagu idqaamaa wa miluhu cindahumaa julaylaha waxaa la mid ah sida labadooduba ay qabaan baraka u oo loola jeedo athabaatu fi lxarbi dagaalka inaan laga caradin baraka u madhabka siibaweyhi wuxuu yahay alifta baraka in la jaraa sida jaluula wowdeeda loo jaraa jaluula wowdeeda waa la jaraya cindahu baraka alifteedana waa la jaraa muxuu leeyahay markaas calaa madhabihi taskhiiru baraka muxuu noqonaa burayka laakiin mubarid wuxuu leeyahy may aliftan la jari maayo yaa u markay ka hormarto fa inahaa tuqlabu yaaan wa tudqamu fi yaai taskhiir calىa madhabihi marka mxay noqonaya burayikao btashdiid اlyaa wqariithaau darb min atamri waa nooc oo timirta ka mid ah yaau qariithaa waxay la mid tahay alifu baraakaa wa waawu jaluula bay la mid tahay sibooyihi waa jara mubaridna la jari maayuu leeyada kalaa lagu idqaamaa taskiiru maa fiihi alifu wa nuunu zaa'idataani alif iyo nuun dheeraad ah midkii ay ku jiraan sida loo taskhiiriyo maa laa yujmacu calaa facaaliin midka alif iyo nuuntu ay ku jiraan oo zaa'idka ah marna facaaliin baa lagu jamciyaa marna facaaliin laguma jamciyo facaaliin goormaa lagu jamciyaa tusaale ahaan sirxaan saraaxiin aan lahaa suldaan salaatiin aan marna facaaliin laguma jamciyo tusaale ahaan sakraan haddaan jamcinayno sakaariin masaasaan u jamcinaa mise jamceeda waa soo marnay sakraan markii la rabo in la jamciyo qofka sakraansan maxaa lagu jamciyaa sakaara ama sukaara labadaba idan facaaliin laguma jamciyo alif iyo nuunta dheeraadka asmaada wadata marna facaaliina lagu jamciyaa sida salaatiin marna laguma jamciyo sida sakraan oo sukaara ama sakaara lagu jamciyo ma la yujmacu calaa facaaliin alcalam kuwa facaaliina lagu jamcinaa laba qaybood midna waa calam midna waa sifo asagoo calama ah waa cuhmaan oo kale cuhmaan cuhaymaan saasaa leeyahay cuhmaan cuhaymaan maxaa la sameeyey yaa u taskiirkiibaa waxaa laga dhigay maxay haalitha alif iyo nuuntaanna binyatu taskiir waxba u dhimi maayaan marka xumayraa buu la mid yahay cuthaymaan xumayraa buu la mid yahay cuhmaan laakiin cuthaymiin in lagu jamciyo waxaa ula jeedaa cuhmaan cuthaymiin in lagu taskiiriyo shaad waay qiyaas ma aha mukhaalifun lilqiyaas cimraan cumayraan waa in saas asifa waa sakraan sukayraan curyaan curayaan waa in saas la dhaho curyaan shidan xagee yaa taskiirkii iyo waxaa laysku idqaamay yaadii curyaan markaase waxay noqotay curayaan maa yujmacu calaa facaaliin kuwa facaaliin lagu jamciyo sida sirxaan oo loo jeedo di'bi waxaa lagu jamcinaa surayxiin waxaa lagu taskiirinaa an surayxiin sirxaan taskiirkiisu waa surayxiin maxaa dhacay yaa u taskiirkiiba horta waxay noqotay haalia surey markii sidaas ay noqotay waxay ahayd alifta iyo nuunta sideeda in loo daayo oo la yidhaahdo surayxaan laakiin ma aysan yeelina aliftii xaadii ka horreyday ayay kasriyeen surayxi xaadii markii la kasriyey fanqalabat اlأlifu yaaan markaase waxay noqotay surayxiin qiyaasku laakiin saas ma aha taskiirka waxay ku xambaareen tagsiirka ilaan sirxaan marka la tagsiirina waxaa la yidhahaa saraaxiin xaadana waa la kasriyaa aliftana yaa loo rogaa soo saraaxiin lama dhaho faxamalu الtaskiira calى الtagsiir laakiin qiyaasku waxaa in la yidhaahdo surayxaan mafhuumaha ictaduu biljamci jamci bay xisaabsadeen saraaxiin ah almuhim taskiirkii waxay ku cambaareen jamci suldaan sulaytiinay dhaheen karawaan kurayaan liannahum lam yaquluu fii jamci maxaayal jamciisa karaawiin ma aysan dhihin oo facaaliin kuma aysan jamcin taskiiru hulaaثi warubaaci almasiideyni hulaaثi rubaaci labadooda la ziyaaday sida loo taskiiriyo taskhiiru hulaaثi almaziid bxarfayni hulaaثi laba xaraf lagu ziyaadiy sida loo taskhiiriyo markii sii hore saddex xarafuu ahaa laba xarafaa lagu daray shan xaraf sooma noqonin marka la taskhiirinaa see la yeelaa meeqa xaraf oo dheeraadaa ku jirta labo labadooda ma la baaqi yeeli karaa ya isagoo shan xaraf in la taskhiiriyo suuragal ma tahay maya kii khumaasiyu usuul ah baan ba xaraf ka jaraynay mid laba xaraf oo dheeraad wata wa min baabi nowla labadooda marka midna waa jaraynaa midna waa baaqi yeelaynaa saas waay munطaliq laba xaraf oo dheeraadaa ku jirta labadee nuunta iska xadaf miimta baaqiyeel muطayliq dheh fiiha carfaani laba caraf baa ku jirta zaa'idaani almiim wa nuun fahuwa min طalaqa ah laga keenay taquulu fi taskiil waxaa leeda muطayliq bixadfi nuuni miimtana waa baaqi yeele wاlcilaة fii dalika ciladuna waxay tahay ana almiima miimta alzamu biziyaadati ayada ayaa xagga ziyaadada kaga laasimsan ayadaa kaga xoog badan iyo wاlihbaati xagga sugnaanshaha liannaha jaءat lidalaalati cala smi اlfaacil maxaa yeele waxay u imaato inay tusido isim faacilnimada laakiin nuuntaani saas uma imaan uu leeyahy saas daraaddeed labadooda waxaa owleysan in la baaqi yeelo miimta nuuntana in la cadfo wa minhu waxaa la mida waxaa ka mida muqtadir muftacil meeqa xaraf oo dheeraad ah labo mimtuna waa dheeraad ta'duna waa dheeraad muqaydir maxaa la sameeyey ta'diyaa la jaray muqadam muqaydim bixadfi ixda daalayni labada daal mid ka mida waa la jaraa muqadam meeqa xaraf oo dheeraad ah labo miimtuna waa dheeraad labada daal mid ka midana waa dheeraad miimtu waa baaqiye labada daal mid ka midana waa jara muqaydim haddaad doontona xarafka aad jartay ciwadkiisa waa keeni kartaa maxaa leedaha markaas muqaydiim saasaa leedaha muطayliq muqaydiir yaadaas waxay ciwad ka tahay xarafka macduufka ah muxamed meeqa xarafoo dheeraadaa ku jirta labo miimta hore iyo labada miimood ku shidan mid ka mida ah. maxaa leeyahay markaas muxaymid qalansuwa waa koofida fiihi xarfaani zaa'idaan laba caraf oo dheeraad ku jirta alwaaw wanuun waawda iyo nuunta walaslu asalku wuxuu ahaa qalsun saasuu ahaa markii hore falaka fii taskiiri suurataani adiga waxaa kuu bannaan marka qalansuwa aad taskhiirinee laba suuro qulaysiya inaad tidhaahdo oo maxaa la sameeyey nuuntii waa la jaray booskeeda iyo u taskiiraa gashay qulaysi siinkii sooma hoos dhigmin waawdana sow daraf ma aysan dhicin bacda kasratin maxaa la sameeyey yaa loo bedela markaase waxay noqotay qulaysiya alawal bixadfi nuun wa qalbi lwaawiyaan athaniina bixadfi lwaawi wa ihbaati nuun oo la yidhaahdo qulaynisa labadaani maxay sameeyeen yaa taskiirkiiba waxay ka dhigeen haalita nuuntii waa baaqi yeeleen waawdiina waa jareen markaasuu wuxuu noqday qulaynisa taskiiru hulaaثi almasiid bihalaaثati acrufin waa hulaaثi lagu ziyaadiyey saddex xaraf hadda kii aan soo marnay muxuu ahay labaa lagu ziyaadiyey maxaan dhahnay labadood mid ka midana waa la jaraa hadda saddexaa dheeraad ah midna waa baaqi yeele labana waa la jaraa afar xaraf inay soo hartaa la rabaa muqcansis fiihi ziyaadat اlmiim qacasa ah laga keenay marka saddex carafoo dheeraadaa ah ku jirta miimtu waa dheeraad nuuntuna waa dheeraad labada siin mid ka midana waa dheeraad fiihi ziyaadat اlmiim waa nuun waaxida siinayn wa asluhu qacasa ah laga keenay sibawey wuxuu leeyahy muqaycis uu ka dhigaa haadaa madhabu sibawey marka la taskiirinaa muqaycisaa laga dhigaa uu leeyahy muxuu sameeyey yaa u taskiirkii buu aalita ka dhigay nuuntii iyo labada siin mid ka midana waa jiray miimtana waa baaqi yeelay bxadfi nuun waada siineen wadakara siwuush ana almiima afdalu min annuuni waasiin miimtu inay nuunta iyo siinta ka fiican tahay waxaana laysku waafaqsan yahay saddexda xaraf oo dheeraadka ah midna in la baaqi yeelo labana la jaro waxaa kaloo la isku waafaqsan yahay midka la baaqi inuu ka fadli badnaado labada kaloo la cadfaa afdalka in la reebo kuwa kalena la tuur labada xarafna waa sidoo kale midka afdalkaa ah, reebi karana waa jare laakiin waxaa la qabanaa yaa fadli badan khilaafku meeshaasu ka imaana ee midka fadli badan in la jaraa in la reeba kan kalena cadfaa laa khilaafa fii daalika walidaalika habata saas daraaddeed bay miimtu u sugnaatay almubardi wuxuu leeyahy qucaysun uu leeyahay muxuu sameeyey zawaa'iddii dhan waa wada jaray miimtii waa jaray nuuntiina waa jaray labadii siin mid ka midana waa jaray bixadfi lmiimi wanuun waa xidda siinayn taasaan kusoo reebaa uu laakiin taskiirkan waxaa la yidhaha taskiiru tarkiimaa ee taskiirka caadiga ah waa sida siibweyhi uu sheegay taskiiru tarkiim taskiir la dhaha jira oo macnihiisuu yahay kelimada markaa taskiirinee waxa zawaa'idda ah oo dhan kulli waa ka wada jare inta usuushaa soo reebe tusaale axmed marka la taskiirinaa sida hadda aan soo marnay uxaymid waa in la yidhaahdo soo maaha hamdada waa in la baaqi yeelo laakiin taskiiru tarkiim hamzada waa jare markaasaa waxaa leedahay rumayd waa taskiiru axmed taskiirkaas ma aha taskiirkii caadiga ahe waxaa la yidhaahdaa taskiiru tarkiim taskiiru rubaaci almasiid rubaaciga masiidkaa ah sida loo taskiiriy hadda waxaan ka soo baxnay hulaati laba lagu ziyaadiye ama saddex lagu ziyaadiye haddana waxaan gelaynaa rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiye suraadiq meeqa xarafaa dheeraad ah alxarafa dheeraad ah asalkiisa afar xaraf uu ahaa hal xarafaa lagu ziyaadiyey waa rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyey suraydiq saasaa leeyahay suraydiq macnaheed waxay tahay aliftan binyatu taskiir waxbay u dhimeen marka waa in la jaro alifta aalidada aliftii mucaawiya samaynaan jarayn liannaha kaana aalida tanna waa sidoo kale bicadfi alif liannaha zaa'ida maxaa yeele waa zaa'ido marka sida jacfar loo taskiiriyo ayaa kana loo taskiirinaa mudaxrij maxaa dheeraad ah miimtadka tuur duxayrij dheh bixadfi lmiimi liannaha zaa'ida maxaa yeele waa zaa'ido rubaaciyun ziida calayhi xarfaani rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyey cankabuut meeqa xarafaa dheeraad ah labada xaraf oo ah waawda ta'da dheh waxa asalka waa caynka iyo nuunka iyo kaafka iyo ba'da cankab intaas asal ah wasankiisu marka muxuu yahay cankabuut waa faclaluut laba carafaa dheeraad ah waa la jaraa labadaba cunaykib waawdii ta'dii waa la jaray xudifat ilwaaw wata liziyaadatihimaa muqshacirun qashcara intaas asal maxaa dheeraada ah? miimtun waa dheeraad labada raa mid ka midana waa dheeraad labadoodaba jar washaycir xudifat ilmiimu wara liziyaadatihimaa maa fiihi maddatun zaa'ida raabica maddo zaa'ida wixii ay ku jirto oo qablalaaakhirka dhace muddada qablaakhirka dhacda waxaan dhahnay haddee yaa tahay waa la baaqi yeelaa hadday alif tahana yaa loo rogaa hadday waaw tahana yaa loo rogaa maddadii zaa'idada qablaakhirka dhaceeday ayuu rabaa inuu ka hadlo sirdaax waa annaaqatu addawiila hasha dheer waxaa la sirdaax aliftaas qablaalaakhir soomaysan dhicin zaa'idada ah daalka bacdamaa la kasrinaa tanqalibu yaa'an markaasa waxaa leedaha suraydiix tuqlabu lmaddatu yaa'an wa tahbutu waa sugnaane liannahu laa yakhruju can binaa'i taskhiir maxaa yeelay binaha taskhiirka ka bixi maayo marka suraydiix calaa wasnihee fucayciil uu ku noqonaa saas daraaddeed sabab loo jaro meesha ma taallo jurmuuq waa khufun saqiir qofka yaraa jurmuuq la yidhaahdaa qabla laakhirka wow soo ma taalo wowdaas si aa loo roga markaas waxaa leeya juraymiiq qindiil qabla aakhirka yaa sooma taalo madda zaa'ida qunaydiil saasaan leeyahay altacwiidu can ilmaxduufi fi taskiir kelimaadka wax laga jaray markii la taskiirinayo waxaa bannaan xarafka maxduufka ciwadkiisa kelimada in la siiyo ciwadkaasoo ah ya qablalaakhirka dhace safarjal maxaan ka jarnay laamta sufayrij soomaynaan dhihin yo in ciwad looga dhigo laamtaas maxduufada ayaa bannaan oo la yidhaahdo sufayrij laakiin tacwiidkan waajib miyaa maya waajib maana waa jaais yuqaalu sufayrij cuwida can اlxarfi almacduufiyan wa huwa tacwiidun غayr waajib asaa sheega waa tacwiid aan waajib ahayn cankabuut waa kuu furan tahay cunaykiibna waa kuu furan tahay taskiiru lmaqluub isimka maqluubkaa see loo taskiiriyaa isimka alqalbu almakaani uu galay see loo taskiirinaa qalbi makaaniyaha galay yusagaru lmaqluubu calaa xaalihi bacda alqalbi qalbiga markuu galay kadib siduu yahay u taskiirinay wli asalkiisi uu celimaydi aynuqun asluhu anwuqun waa uyayniq saasaa loo tasxiirinaa aynuq waa jamcu naaqatin naaqa markii la jamcinaaye ayaa waxaa la yidhahdaa afcul ha lagu jamciyo naaqa markaa afcul ha ku jamcine alifta naaqa ku jirta sow zaa'ida ma aha taadaana waa iska tuure waxaa kuu soo maya naaqa alifteedu waa munqaliba can waawin wa hiya caynu lkelima taada keliyaa ka saare asalkeedii hore waxay ahayd nawaqa facala taxaraka xarfu اlcila waاnfataxa maa qablahu faqulibat اlcilatu alifan markaasuu wuxuu noqday naaqatun asalka marka waxaa ah waa nuun iyo waaw iyo qaaf afcul markaan rabo inaan ku jamciyo anwuq waa inaan so asdhoo anwuq afcul iyadoo sidaas ah ayaa qalbi makaaniga u galay qalbiga makaaniga ah ee galay waa in waawda lasoo hormariyo waawdaasoo caynulkelimaha ahayd nuuntana la dibdhigo oo faa qaafkuna meeshiisa uu iska joogo markaasay waxay yidhaahdeen ow nuq markii sii hore anwuq sooma ahayn ow nuq bay ka dhigeen ow nuq haddii wasan saar lagu yidhaahda maxaa leedahay ya calaa ayi wasnin yakuun acfulun saasuu noqonaa acfulun ayadoo sidaas ah bay waawdii haddanaya u beddeleen laakiin cillad keena waawdan iyaa loo bedelo ma jirto oo aan ka ahayn kelimadii xoogaa taqyiiraa galay taqyiirkaasna taqyiir kale ayuu keeni karaa taqyiirka galay oo qalbi makaani laakiin sabab keene waawdan iyaa loo beddelo meesha ma taallo ilaa waawda marka yaada loo bedelaa waa inay saakina tahay bacda kasratin ama waa inay daraf dhacdo bacda kasratin <clears throat> taasna meesha ma taallo laakiin waxay yidhahdeen bacdamaa taqyiir uu galay altaqyiiru yu'nisu biاtaqyiir taqyiir kalu ogeysiiyaa kadibna waawdii yo ayuu bedel markaas waxay dhaheen aynuq aynuq markaa taskiirine sideeda u taskiirine uyayniq aa leedahay yaa taskiirkaa taalita ka dhigay qisiyun asluhu quwuusun buu ahaa qusayun saasaa leedahay alqisiyu waa jamcu qawsin qaansada waana u jeedaa oo caynulkelimuhu waa waaw qawsun markii la jamcinaaye baa waxaa la yidhaha fucuulha lagu jamciyo markaasu wuxuu noqday laba waaw kuma jirto waawdaaro waa caynulkelimaha midda ka dambeydana waa zaa'ido waa fucuulun waawdeedii asagoo sidaasa ah, quwuusun asagoo ah baa waxay sameeyeen siintii laamulkelimaha ahayd ayay qaafka ku xijiyeen markaasu wuxuu noqday qusuwun qusuwun haddaba qusuwun wasan saar muxuu noqonaa ya fuluucun uu noqonaa qusuubun fuluucun asagoo sidaas ah ayay waxay geliyeen iclaalu cisiyin cisiyun oo ah jamcu casa sida loo iclaaliyo ayaa qusuubun loo iclaaliyay taasoo macnaheedu yahay waawdii u dambeydaybaa ayaa loo bedelay markaasuu wuxuu noqday qusuuyun fajtamacat ilwaaw walyaa wasabaqa axaduhuma bالsukuun faqulibat اlwaawu yan udqimat اlyaau fi اlyaa waqulibat اdamatu kasratan markaasu wuxuu noqday qusiyun saas haddaa doonta waa ku isticmaali kartaa bidami اlqaaf haddaa doontana qaafka waxaa raacsiine kasrada caynta markaas waxaa leedahay qisiyun ilaan casaa laftigeeda marka la jamcinaa cusiyunna waa dhihi kartaa cisiyunna waa dhihi kartaa labadaba haddaba qisiyun la taskiirinaa wuxuu leeyahy sidiisaa loo taskiirinaa qusayun saasaa leeyahay ayb qisiyun kelimadaas akhirkeeda meeqa yaa ku jirta yaa laba yaaood ood labadaas yaa xagee ka kala yimideen yaa qisiyun oo ah jamcu qawsin aakhirkeeda meeqay a ku jirta intaan la taskiirin ka hor laba yaa-ood labadaas yaa cagay kala yimideen midna waa waawdii zaa'idada ahayd midna waa midii caynulkelimaha ahayd kelimada akhrika laba yaa ku jirta yaa-u taskiirkana waa inay haalian noqoto oo macnaheedu u yahay ya-daan shidan waa inay yaa taskiirku ka hormarto kelimada akhirka marka saddexya a ku kulantay sax maxaan samaynaynaa midda u dambeyda jar nasyan maxay noqonaya markaas qisiyun saasay ku imaanay jaahun aslu asalkiisu wajahun u ahaa markiisii hore wajahun u facalun laakiin wajahun maahayna wajhun u faclun wacafaaulkelimaha waa waawdaas jiimkaasna waa caynulkelimihi haadaasna waa laamulkelimihi laakiin qalbi makaaniyaha galay qalbiga makaaniga oo ah jiimkii in la soo hormariyey waawgiina dib la mariyey markaasu wuxuu noqday jowhun jowhun wasan saar muxuu noqonaa caflun ilaa ana atagyiir yunisu atagyiir taqyiirku taqyiirka lagu ogeysiya qalbi makaaniya muusan gelin jawhun waawdeedu soo saakina maaha way fadxiyeen markii ay fadxiyeena waxaa gashay qaacidadii ahayd taxarakat ilwaaw walyaa wanfataxa maa qablahumaa faqulibat alifan taxaraka xarfu اlcila wanfataxa maa qablahu faqulib alifan muxuu noqdaa markaas jaahun jaah marka haddaa taskiirinaya maxaa samaynaya hadda aliftan sow haaniya ma aha alifta haaniyada waawaa loo bedelaa muxuu noqonaa markaas juwayhun waa taskiiru jaah juwayhun saasuu noqday wallahu aclam halkaas ka joogo